بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أسئلة سؤالها waxaan ka bilaabaynaa maanta khafdada walilkhafdi aan ka bilaabayna in sha allahu maanta dhexdaan ka bilaabayna maalmo badan inta laga bilaabay maanta marka dhexdaan bal ka bilaabayna haye khafdadu meeqa calaamay leedahay saddex calaamay leedahay maa sha allah saddexdii sheeg اkasra wاlyaa wاlfatxa su-aasha ku xigta kasradu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa khafdada saddex meelood saddexii sheeg ism mfradoo munsarif ah jamcu tagsiir munsarifa ah. jamcu lmu'anasi saalim shukran waa hagaajid allah ku hagaajiyo yaadu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa khafdada saddex meelood saddexdii sheeg asmaa اlkhamsa muhanna jamcu mudakari saalim waa hagaajida allah ku hagaajiyey fadxadu meeqo meeloobay calaamad ugu noqotaa khafdada hal meel maxay taa fi lismi aladii laa yansarif ism maa laa yansarif ism maa laa yansarif halkuu ka yimaadaa laba meelooduu ka yimaadaa ism mufrada iyo jamcu tagsiir labadaas ka yimaadaa waa hagaajida allah ku hagaajiyey waa yahay su-aasha kale jasmadu meeqa calaamay leeda laba calaamay leeda sax asukuun wاlxadfu shukran waa hagaajida allah ku hagaajiyo su-aasha ku xigta sukuunku meeqa meeloodu calaamad ugu noqdaa jasmaha hal meel muxuu yahay fi اficl mudaaric صaxiix اaakir aladi lam yatasif biaakhiri shayun صaxiix waa la gartay miaal u keen ficil mudaaric صax اaakira oo la jasmiyo sukuun lagu jasmiyey alaykum salam waraxmat ullah barakaatu lam yafcal muxamadun shay-an sax yafcal waa saxiix yafcalu saxlaaqi waa ahaa waa la gartay xadafka xadafka meeqa meeloodu calaamadu u noqdaa jasmaha laba meelood saxiix labada meelood sheeg ficil mudaaric muctalul aakira iyo afcaal اkamsa allatii rafca bibaati nuun waa la gartay ficilka mudaarc mutaaakirka maxaa laga xadfaa maxaa laga xadfaa xuruf cilaa laga xadfaa waa la gartay miaal u keen saddexdii xaraf mid walba miaal gaara u keen haye yadcuu uu ahaa haye caamil jasmiye geli lm ydcu haye aliftii yakshaa u ahaa caamil jasmiye soo geli haye lam yaksha haye yadii ficilkay u dambeyday yarmi lam yarmi waa hagaajid allah ku hagaajiyo afcaal اkhamsa maxaa laga xadfaa xaalaةuljasmada nuuntaa laga xadfaa sax waa hagaajida allah ku barakeeyo soo geli afcaal khamse horta misaari caamil jasmiyana soo geli ma la maqlaayo kor u qaad kor hadma uqaadi afcaal kamsa shan misaala lagaa rabaa yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina geli caamil jasmiya xaalatu rafcay joogaan markaasi ee calaamadii jasmadana tus iyadoo muuqan ma fahm haye caamil jasmiya geli lam yadribaa lam tadribaa lam yadribuu lam tadribuu lam tad lam tadribii saxiix weeye halkaas baabkaasaa noogu dhammaaday waa fahmay su-aalo guuda marka la yska rabaa su-aasha ugu horayda waxa weya icraabka aqsaamtiisu meeqay aheed eh? waa huruday icraabka meeqay aqsaamtiisu aheed ya labo waa hurd haye meelay ahayd afaray ahayd aqsaamulcraabi arbaca waa soo marnay afartii sheeg rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun kayr allah ku sii haye waa hagaajiye allah ku hagaajiye waxaad sheegtaa afartaasa ixraab la yidhaah mid walba marka calaamaduu leeyihi isku dar afartooda calaamadahay leeyihin waa meeqa afar iyo toban calaamo wey afartoodaan waxay leeyihin afar iyo toban calaamood ku laabo mar kale afartoodii siday u kala leeyihin sheege rafcada meeqa calaamay leedahay afar calaamay leedahay nasbadu meeqa calaamay leedahay shan calaamay leedahay sagaal khafdadu meeqa calaamay leedahay saddex calaamay leedahay labiiyo toban jasmuhu meeqa calaamu leeyihi labuu leeyihi maasha allah haye meelo socotaa calaamadaha afar iyo tobanka meeqaa xaraka meeqaasi xuruufa sideed ah xaraka lixna waa xuruuf waa isku qastay haye waa ka laabatay waa hagaajida lixaa xaraka sideedna waa xuruuf haye noo kala sheeg bal lixda xarakadaa hormari aلdama wاlfatxa wاlkasra wاlkasra waa saddex wاlfatxa ya waa ku laba goor fatxa soo laabanay xaalatu nasbana waa imaane xaalatu qabdana waa imaane iyo asukuunoo la haleesheegayo isagu ma ahan ma ahan xaraka maahan ee waa xadfulxaraka xarakadiyaa meesha laga saaray waxaaba la yidhaahdaa xadfulxaraka yatadaaca sukuuna xaraka haddii meesha laga qaado sukuunu u yeera sukuuna soo fadhiistaa meesha isagu waa xadfulxaraka marka waa lanagu daray calaamadihii rafcada waxaa ka mid aheed hal xaraka oo damaa calaamaadka nasban waxaa ka mid aheed laba xarako laba xarako oo kale aheed fatxo iyo kasro calaamaatulkhabtana waxaa ka mid aheed laba xarako oo aheed alkasratu waalfatxatu iyo sukuunkii lix ayaan haynaa xarakaad haye xuruufta alwaaw waalifu wanuunu walyaa waalif waxadfu nuun walahelshe isagu xaraf maaha waa xaraf la gooyey laakiin waa la iskaga dar haye wlyaa waa xadfu nuun kale صaxiix weeye xuruuftiina waxay noqdeen sideed oo raabka waxaan rabaa rafcada calaamadeeda saddex xarafaa ka mid ahaa alwaaw wاlأlif wالnuun nasbada calaamadeedana waxaa ka mid ahaa laba xaraf alأlifu wاlyaa waxaa lagu daraa xadafka oon iska haleeshiinayno lixaan haysanaa khabtada calaamadaheeda ya-a ka mid aheed waa lagu daraa toddobaan haysanaa xadafka oo calaamadaha jismada ka mid ahaa sideed sideed xuruuf ah iyo lix xaraka saasay calaamaduhu kala ahaayeen kelimaadka la exraabo mayla socotaa haye kelimaadka la exraabo imisa waa waa ma maqneed mar dhow toban iyo ko ma ahayno toban iyo ko waay haye kelimadaha la araba kelimadii sheek isi mufrada jamu tafsiir jamu saalim ficil mudaaric alladii lam sibaqi haye waa waa ogow waa shanad ah, shanad mare haye mahaye asmaa lkhamsa afcaal khamsa ay waa ku celi waa fiicanta haddaad hagaajirayey ism mfrad waxaa ka imaanay ism mfrado munsarifa iyo ism mfrado malansarif jamcu tagsirna jamcu tagsir malansarifa iyo jamcu tagsir munsarifa waa afar halkaas durbaba haye jamcu waa masaalim شhan ficil mudaaric aladii lam yusabaakiri shay maxaa ka imaana صaxiixu اlaakir iyo muctalu اlaakir haye halkaasna waxaan haynaa toddobo ee dhamaystir ism mfrado munsarifa iyo ism mfrado maalansarifa jamcu tagsir munsarifa jamcu tagsir maalansarifa jamcu anusaalim ficil mudaaric saxiil aakira aladi lam yasil baakir shay iyo asaga muctal aakira iyo mufani haye iyo afcaal khamsa iyo asmaa khamsa iyo jamcu kalsaal koob iyo tobankaas kelima la exraaba meeshaan uga socnay markaan waa tana halkaanaan rabnaa mayla socotaa mayla socotaa waa maqramiya haye haye adigu ma joogto daajanaga haye jawaabe waxaa la rabaa jawaab aan laga lexleexan isim mufrade maxaa lagu rafciyaa xaalatu rafci damo u fiirsada maxaa lagu nasbiya xaalatu nasbi fadxo xaalatulkafda maxaa lagu jaraa waa dhacday isim mufrada maxaa lagu rafciya xaalatu damu xaalatu nasbana maxaa lagu nasbiya fadxo xaalatulkafdana waa la kala qaadaa waa jawaabta waa la kala qaadaaba way jawaabta haye maxaa loo kala qaadaa ism mfrado mnsarifa iyo ism mfrado malansarifa munsarifka maxaa lagu jiraa kasro malansarifkana fatxo ism mfrada sidaasaan uga gudubnay ardagaasa hagaajiye allah ku hagaajiye haye meelo socotaa haye jamcu taksiir xaalatu rafca hadduu joogo calaamatu rafciisu maxay damu xaalatu nasbe markuu joogana fatxo xaalatu lkhafda markuu joogana labaa loo kala qaadaa jamcu taksiir maxaa loo kala qaadaa labada ay kala yihiin jamcu taksiir munsarifa iyo jamcu taksiir maalinsarifka midka munsarifka maxaa lagu jaraa xaalat اlkhafd kasro maalinsarifkan fadxo kayr allaha ku sii waa hagaajiye laa ku hagaajiye jamcu lmu'anati saalim maxaa lagu rafciyaa damaa lagu rafciyaa xaalatu nasma xaa lagu nasbiyaa kasro xaalatu اlkhafdana kasro jazaaka allahu khayr ficil mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shayu maxaa lagu rafciyaa kor u dhawaa ma jawaabay soo gudu haye damaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa ficil mudaaric aladi lam yatasil biaakhiri shayu fatxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jasmiyaa waa la kala qaadaa xaalatuljasim waa isagu la kala qaadaa waa la kala qaadaa maxaa loo kala qaadaa saxiixulaakir iyo muctalakir saxiixulaakir maxaa lagu jasmiyaa sukuun muctalakir maxaa lagu jasmiyaa xadfu xarf cilla jazaaka allahu khayr waa hagaajin meela socotay maa sha allah waxaan rabaa jamculmudakari saalim maxaa lagu rafciyaa meela socotaa jamc mdkri saalim maxaa lagu rafciyaa lama socoto jamc mudakr saalim maxaa lagu rafciya wow aa lagu rafciya xaalatu rafco maxaa lagu nasbiyaa ye ayaa lagu nasbiyaa xaalatu nasb marka la joogo jamcu mudakr saalim maxaa lagu jera xaalatulkhaf ye aa lagu jera jazaaka allahu khayr waa hagaajisa allah ku hagaajisa haye mayla socotaa haye asmaa lkamsa maxaa lagu rafciyaa waaw aa lagu rafciyaa xaalatu rafco sax maxaa lagu nasbiyaa xaalatu nasbi alif maxaa lagu jera xaalatu lkhafda ha calaamatu jer asmaa lkhams ka qaado maxaa lagu jera asmaa lkhamsa maxaa lagu rafciyaa wow aa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa alif maxaa lagu jeraa ya waa hagaajid allah ku hagaajiye maa allah haye mutana maxaa lagu rafciyaa alifaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasb maxaa lagu nasbiyaa ya maxaa lagu jaraa allah ku hagaajiye waa hagaajiye afcaalu hamsa maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun maa allah maxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun maxaa lagu jasmiyaa xadfu xadfu nuun maasha allah koob iyo tobanki ma ka jawaabno koob iyo tobankii kale waa ka jawaabno khalaas cashar aan qaadayno casharkan aan qaadayno su-aalaa weeye isaga dhan cashar imtixaana weeye ardaygii wax soo fahmay oo dekigaa iyo ardayga haafilkaa ah lagu kala saaraa su-aalaha markaa ragga jawaaba maan ragga kalean weydiina casharka dhexdiisa waa casharkiiyo socdaa su-aalaha la isweydiina waa inaad marka indhaha indhihiina shan ka dhigtaan haye bismi illaahi raxmaan raxiim faslun haadaa midkaanu faasilun waa mid kala saara wixii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeya almucrabaatu kuwa la craabaa qismaani dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiibo wey almucrabaatu kelimaadka la craabaa kelimaadka la raabaa waa koob iyo tobankii ogaada waa koob iyo tobankii ma fahamteen waa koob iyo tobankii almucrabaatu kelimooyinka la raabaa qismaani dawaatu qismayni maxaan dawaatu uleeyahay waxa weeyaan marka laba goor ajrumiga lagu celiyo marka saddexaad ala sharxa insha allah marka labaad xataa la shari ma maxaa yeel munaasib uma ah almucrabaatu kelimooyinka lecraabaa qismaani dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiibo wey qismun ka bedelo qismun qayb weeye qismigaasoo yucrabu la ecraabo bilxarakaati xarakaat waa qismun qayb weeye yucrabu la ecraabo bilxuruuf kelimaadka lecraaba waa intaas kelimaadka lecraabaa waa laba qaybood qayb waxaa lecraabaa xarakaat kelimaadka la raabaa waa laba qaybood qayb waxaa la raabaa xarakaad qaybna waxaa la raabaa xuruuf ma la fahme ah. almucrabaatu kuwa la raabaa qismaani dawaatu qismayni laba qaybood kuwa u saaxiiba wey qismun qayb weeye ka bedelo qismigaasoo yucrabu leraabo bilxarakaat xarakaat wa qismun qayb weeye yucrabu leraabo bilxuruufi xuruuf waa labadaas fiiri marka ldii midka yucrabu la craabo biاlxarakaati xarakaat arbacatu anwaacin afar nuuc wey waxa la craabo xarakaat waa afar nuuc waa soo gaadi waa arki doonaa warka xaqiiqadiisa alsm اmufradu waa ism mufrada wa jamcu taksiiri waa jamcu taksiir wa jamcu اmuanai saalim waa jamcan saalim wاlficl mudaaric wey aladii lam yataصil biaakhiri shayء faladii shayga yucrabu la exraabo bilxarakaati xarakaadka arbacatu anwaacin waa afar nuuc afar nuucaa xaraka la exraaba alsm اlmfradu ism mfrad wey wa jamcu taksiiri waa jamcu taksiir wa jamcu lmuanafi saalim waa jamcu manu saalim wاlficl mudaaric waa ficil mudaaric اldي فicilkaasoo lam yataصil bakiri aakirkiisa shay waxba aysan la xadhiidsan dhegaysta marka aad u dhegaysta wa kuluhaa afartaas waa ism mfrada jamcu taksiir jamcu nusaalin ficil mudaaric aladii lam yataصil bakiri shayun wa kuluhaa afarta dhammaantood turfacu waa la godaa bidamati damaa lagu godaa masaxa masaxa waa sax wey wax laga soo reebayo male waaya watunsabu hiya arbacadii waa la nasbiyaa bifatxati fatxaa lagu nasbiyaa afartii masaxa adaa lagu weydiiyey ka qaada ka qaada adiga mahurdeysa afar tag ma lagu nasbiyaa fatxo mahaya waa qowaaya ka qaado mahaya ka qaado jamna saalimaa laga reebaya intaas wey imtixaana idinku soo socdaan waa hurdeyda jamculmaana saalimaa laga reeba jaawun salimu fadxa lagu nasbiya fadxa laguma nasbiyo intaas inaad tiri afarta kelima iska fiiri adiga wa kulluhaa kelimaaddii dhammaantood turfacu waa la godaa hiye kelimaaddii bidamati dama lagu godaa waxba laga soo reey ma nabad wey wa tunsabu hiya kelimaaddii waa la nasbina bilfatxati fatxa laga nasbina jamcu manusalimaa laga soo reeba maxaa yl asaga kasro ayaa lagu nasbiya waayo wtufaadu waa la qafdiyaa bilkasrati kasra lagu qafdiya haye maasha allah malasarfa laga soo roga qaara dhila ficla laga soo roga tukfadu marka la yidhi ficil maba laga hadlaayo malansarifa laga soo reeba ismufrada oo malansarifa iyo jamcu tagsiir malansarif labadaasaa laga reeba ah, ilaa labadood afartay ka mid yahaayeen labadaasaa laga reeba ayaga kasro laguma qafdiyo fatxa lagu qafdiya ayaga ah waxay leedahay marka lagu yidhaahdo tukfadu waa la qafdiyaa bilkasrati kasra lagu qafdiyaa waxaad leedahay waxaa laga soo reebaya jamcu ism mfradahu malansarifa iyo jamcu tagsiir malansarifa ayaga fatxa lagu qafdiya intaasaad leedahay wtujzamu waa la jesmiyaa jesme hadii lagu yidhi ficla laga hadla horta asmaamada laga hadlaayo ha isku dhihin asmaa'a baxday weliga haye bisukuuni aa lagu jesmiya maxaa baxay فiعل mdaaر mctlaakhirha baxay فiعل mdaarc اladي lam yataصil بakhiri شhay almctl اaakhirkaasaa baxay maxaa yeele afartiiyuu ka mid ahaa mana lagu jasmiye sukuun xadfu xarficila lagu jasmiya aye taas waa l waa kana hadda intiiu nii sheega wa kharaja waxaa ka baxay can daalika madkuurkaas alaaatu ashyaa saddex shaya baxeen saddex shaya baxeen jaamcu xaalaturafco wax baxay lama arko marka Ah, saddexda xaaloo kalea wax ka baxayaan jamculmuanati saalim jamcun saalimaa baxay yunsabu xaal la nasbinayuu baxay bilkasrati kasra lagu nasbina asaga kasra lagu nasbiyo fadxa laguma nasbiyo jamcun xaalatu nasba waxaa ka baxay jamcun saalim markii la yidhi wa tunsabu bilfatxa waxaa baxay jamcun saalim asaga maxaa lagu nasbiyaa kasro kasra lagu nasbiya walismu isimkiyaa baxay اldي isimkii laa yansarifu aan sarfoomeyn yukfad waxaa la khafdinayuu baxay biاlfatxati fatxa lagu khafdinayo markii la yidhi wa tubfadu biاlkasrati waxaa baxay ism malansarif ism mufrado malansarifa iyo jacu tagsiir malansarif labadaasaa baxeen labadooda laguma kasriyo waa laguma khafdiyo kasro kasro laguma khafdiyo ayaga fatxa lagu khafdiya wاlsmu isimkiyaa baxay اladii isimkii laa yansarifu aan sarfoomeyn يkفd xaa l kfdina yuu baxay bافتحaةi فaتx lagu kfdinaa واlفعل markii la yidhi وتجسم bالسكون سكوna lagu jsmina horta waxaad ogaataa waa la jsmiya waa فiعل فicilka laga hadlayna فicil aan waxba la xidhiidsanu ah marka سكوna lagu jsmiya markii la yidhi waxaad leedahay waxaa baxay فicilka mutaakhirka waba la xidhiidsan maxaa yeele asaga سكوun laguma jsmiyo wlficlu ficilkiyaa baxay goormuu baxay marka la dhahayo watujsaw bisukuun halkaasu ku baxay wlficlu ficilkiyaa baxay ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctal aakiri aakirka ka jiran yujzamu xaal la jasminayuu baxay bixadfi aakirihi aakirkiisoo lagooyaa lagu jasminay ma la fahmay wladii kii yucrabu lexraabo bilxuruufi arbacatu anwaacin afar nuuc wey afar nuuc wey hadda fiiri xarakaadkii xarakaadkiisa uma jeedid lixdii waa kuu noqdeen maxaa yeel labada waxaad ku darsataa maa laa yansarif oo la kala qaaday iyo ficil mudaarac aladii lam yusib biakibi oo la kala qaaday intaasay kaaga soo baxay wاladii midkii yucrabu laعraaba bilxuruufi xuruufta waa laisku soo gaabiyey arbacatu anwaacin nuucyaalo afara weeye ataniyatu taniye weeye taniye iyada xuruufa la raaba alifaa lagu rafciyaa ya-a lagu nasbiyaa ya-a lagu khafdiyaa sax wa jamcu lmudakari saalim jamcu mudakari saalim weeye wowaa lagu rafciyaa ya-a lagu nasbiyaa ya-a lagu jara wاlasmaaء اkhamsatu asmaa اkhamsa weeye wowaa lagu rafciyaa alifaa lagu nasbiyaa ya-a lagu jaraa wاlafcaal اkhamsatu afcaal khamsa weeye hubuutu nuuna lagu rafciyaa xadfu nuuna lagu nasbiyaa xadfu nuuna lagu jasmiyaa wahiya afcaal kamsadi waa tusaale maaha shantan ficil waa ficil kastoo mudaarica oo alif lala xariiriyey oo marna ya lagu bilowdo marna ta ama wow lala xariiriyey oo marna ta lagu bilowdo marna ya ama ya muanasa mukhaataba lala xariiriyey markaasuu ku yidhi wahiya afcaal kamsadi yafcalaani labadii nin aa samaynayaan wey wa tafcalaani samaynaydaan wey wayafcaluuna raggii badnaayo maqnaayaa samaynaa wtafcaluuna raggiinahay joogaa samaynaydaan wey watafcaliina xaliima madaxweyne adaa samayna adaa samayna haddaa afartiiyu ku tusaa afartii oo wuxuu ku tusaa in xuruuf la exraabo wuxuu ku yidhi faama taniyatu taniyadii faturfacu waa la godaa hiya taniyada bilali alifaa lagu goda soo sax maa alifaa lagu goda wa tunsabu waa la nasbiyaa watuqfadu waana la khafdiyaa bilyaai ya-a laguna nasbiya lagu khafdiyaa aye mayla socotaa waxaa lagu yidhi fiiri tasniyada ya-a laguna nasbiya laguna khafdiyaa maxaa lagu kala garanaa inuu nasbisan yahay inuu khafdisan yahay caamilka ka horeeya aye ya iska halmaaminina caamilka ka horeeya wamaa jamcu lmudakari saalim jamcu mudakaru saalim fa yurfacu waa la godaa bilwaawi wawa lgu godaa wayunsabu waa la nasbinaa wayukfadu huwa jamci waa la khafdinaa bilyaa iya lagu khafdina wa amaa jamcu lmudakari saalim jamcu mudakaru saalim fayurfacu huwa jamcaas waa la godaa bilwaawi wawa lagu godaa wayunsabu waa la kordhigaa bilya iya lagu kordhigaa wayukfadu waa la hoos dhigaa bilya iya lagu hoos dhigaa mayla socotaa jamcu mudakaru saalim xaalatu nabo ya lagu nabino calaamad u ah xaalatulafdana ya calaamad u ah maxaa lagu kala garana caamilka ka horeeyaa la fiirina ma caamil wax nabiyo mise waa caamil wax qafdiyo intaasa lagu kala garana caamilka la fiirina waama alasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu waa la godaa hiya asmaadii bilwaawi wow a lagu godaa wa tunsab waa la kordhiga hiya asmaadii bilalifi alifaa lagu kordhigaa wa tukfadu waa la hoos dhigay hiya asmaadii bilyaa-i ya-a lagu khafdina lagu hoos dhiga asmaa اlkhamsa saddexda xarfu xilaa la exraaba wowaa lagu rafciyaa alifaa lagu nasriyaa ya-a lagu jara waa mal asmaa asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu waa la godaa hiya asmaada bilwaaw wowaa lagu godaa wa tunsabu waa la kordhigaa hiya asmaada bilalifi alifaa lagu kordhigaa wa tukfadu waa la hoos dhiga hiya asmaada bilyaa-i ya-a lagu hoos dhigaa wa ama alafcaalu afcaashii afcaasha alkhamsatu shanta ah fa turfacu waa la godaa hiya afcaashaas binuuni bihabaati nuuni nuunta sugnaanshadeeda aa lagu rafcina afcaal hamsa nuuntu waa inay sugnaato yafcalaani tafcalaani yafcaluuna tafcaluuna tafcaliina waa inay nuuntu suganta haye wa tunsabu waa la kordhiga hiya afcaasha bixadfa nuuntoo la gooyo lan yafcalaa walan tafcalaa walan yafcaluu walan tafcaluu walan tafcalii nuuntaa la goyna xaalata nasbi watujisamu waa la jasmina hiya afcaashii bixadfiha nuuntoo la gooyo aa lagu jasmina oo waxaa la leeyahay lam yafcalaa walam tafcalaa walam yafcaluu walam tafcaluu walam tafcalii aa la leeyahy wa ama alafcaal afcaashii afcaashii alkhamsatu shanta ahaayeen faturfacu waa la godaa binuuni bihabaati nuun nuunta sugnaanshadeedaa lagu godaa saasaa lagu gartaa inay rafsan tahay wa tunsabu waa la kordhigaa bixadfiha nuuntoo laga gooyaa lagu kordhigaa wa tujsamu waa la jasmiyaa bixadfiha nuunta oo la xadfo aa lagu jasmiyaa ma la fahmintaas intaas waa la fahmin soo maaha casharkiiya hadda la qaadana marka intaas waa intaad hore usoo marteen cashar maaha taas horaad u akhrisarteen taas waa casharkii hore naqdiina ah la yidhaha intaan ee dhegaysta casharkii baab اafعaali haadaa midkaanu baabاlafعaali afعaashii baabkeedii wey afعaashii baabkii ka hadlaayey wey alafعaalu afعaashu alaaatu saddex wey afعaashu saddex ay uqaybsantaa maadin mid tegey mid tegey ficil waxaan idhi xadad alraa dhacdo maadi macnaheedu waxay tahay waa dhacdo hadda ka hor dhacda markaas afkaaga hadalku ka soo baxaa waktigii ka horreeyey dhacda hadda fiiri waa aad qortay markaasa waaa leedaha markaad qoraalkii dhamaydo katabtu waa qoray ama waxaan leeyahay katabta adaa qoray waa arrin hadda ka hor dhacdaan lena marka hadalku soo baxaa wixii ka horreeyaya maadi la yidhaha markaas afka hadalku ka soo baxaa ka hor wixii dhacay maxaa la yidhahdaa maadi alafcaalu afcaashii alaaatun saddex weeye maadin mid tegey weeye wa mudaaricun mudaaric wey mudaarica waxaa la yidhahdaa maa yaqbalu alxaala walistiqbaala mudaaricu waa maxay maa yaqbalu alxaala walistiqbaal laba laba wuu aqbali karaa haddeer hadda xaaladan shay socda qoraalkii adoo qoraya aad leedahay aktubu ah, aktubu aktubu ah, adoo qoraya adoo markaas qoraya waxaa leedahay aktubu waa qore yaktubu ninkaana ninkiiyaa qore xaalo istiqbaalna waa maxeen hadda kadib dhigi doon aktubu beriyan qori doono labada waa aqbala maa yaqbalu alxaala walistiqbaal xaalo waa hadda la taagan yahay istiqbaalkuna waa waktiga soo socda marka mudaaric labadaba noqon kara maa yaqbalu alxaal walistiqbaal waayo waa amron amar amarku waa dalab horaanu soo ogaanay maxaaba lagu yaqaan dalaalatuhu cala dalab wa qabuuluhu yaa almu'nasat muqadaba waa shay qofkan laga dalba markaas la hadla kadib in la sameeyo markaas la hadla kadib inuu sameeya laga dalba maaha wax hadda koor uu sameeyey wax uu sameeyey lama yidhaha samee waaba sameeyey wax hadda socdana maaha ficil qofkii wada lama yidhaha samee waa wax laga dalbaya hadda kadib inuu sameeyo waa amar saddexdaas wey miaal naxwo daraba hadda ka hor uu garaacay wayadribu hadduu garaacaa wadrib hadda garaac hadda kadib garaac daraba hadda ka horu garaacay markaas aan hadlaayo ka horaa garaacid buu dhacay waa maadi wayadribu waa garaaca labuu noqon karaa garaacidda hadduuba ku wada hadduu ushii ku wada iyo hadha uu garaaca hadda kadib uu garaaci doonaa labada waa aqbala yadribu labada waa aqbala garaacidda hadduu ku wada ma waa noqon karaa hadda kuma wada laakiin hadda kadib u garaacana waa noqon kara labada waa aqbali kara wadrib garaac haddaa lagaa dalba inaad garaacdo wadrib garaac maxaa lagu yaqaanaa fiiriya marka haddeer waxaa nala baray aqsaamtii afcaasha waxaan gelaynaa xukunkii afcaasha haddeer waxaa nala baray aqsaamtii ama si anwaacdii ficilka u qaybsamayay aqsaamtii ficilka haddana waxaan gelaynaa xugunkii ficilka walmaadi maadi maftuuxu aakiri aakirkiisa waa mid la kor dhigo abadda weligiis ficil maadiga waxaad ku taqaanaa weligiis aakirku waa kor dhigay weligiis ficil maadiga daraba kataba qaala jalasa dahaba naama qacada saama ficil maadiga maxaa lagu yaqaanaa weligiis aakirka waa kordhigany walmaadi maadi falmaadi maadi maftuuxul aakiri aakirka waa mid laga kordhigay abadan weligiis weligiis daraba kataba qatala jalasa qaama dahaba qacada maama sooma xaja jaahada amara nahaa kulligood waa fadxisan yihin fadxada amaha ka muuqata amaha lagu qadaro ficil maadi aakirkiisu waa maftuux weligiis ma la fahmo wاlmru amar majzuumun waa mid la jasmiyey abadan weligiis weligiis amarka waa jasmisan yihin meeshaas waxaad ku bedelan qorane waxaad qorane wاlmru yubnaa calىa maa yujzamu bihi mudaaricu waxaan leenahay wاlmru yubnaa calىa maa yujzamu bihi mudaaricu intaasaan kaa raba hadhow wاlmru yubna waa la bineeya amrigu waa mabni maaha mucrab maaha mucrab wاlmru yubnaa calىa maa yujzamu bihi mudaaricu amar waa madni waxaana lagu bineeyaa wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray wاlmru yubnaa calىa maa yujzamu bihi mudaaricuhu amar waa madni mucrab maaha majzuumna waxaa loo isticmaalaa kelimadda mucrabka majzuum waxaa loo isticmaalaa kelimadda mucrabka amarkuna mucrab maahan laakiin waxaa qabaa madaahibta naxwado laba u caansan madhabka kuufiyiinta iyo madhabka basriyiinta basri kuufiyiinta qaba waa mucrab waa mudaaraca qayb ka mid ah ay qabaan saasay uu majzuu u leeyay madhabkaasu ku socdaa laakiin waxaad leedahay qaacidada aan raaci doonno walamru yubnaa calaa maa yujsamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray intaas ma kartaa ma haydaa haye intaasaa lagaa rabaa hadhow waa la sharxa markeeda insha allah laakiin intaas inaadan sii daynaan rabaa wاlmru yubnaa calىa maa yujsamu bihi mudaaricuhu hadda haddana haddii lagu sharx waa fahmi kartaa intaas sababto a mudaaric hadduu صaxiixulaakir yahay daraba waa garaacay yadribu waa garaaca maxaa lagu jasmina wariyaa sheegaya ficil mudaaric aakira sukuun soo maaha lam yadrib soo dhihi mayno aakirka sukuunan saaraynaa amarkana waa saas oo kale daraba waa garaac yadrib idrib sukuunan saarayna iriya wاlmru yubnaa calىa maa yusaw bihi mudaaric haddaan ba fahmi karna maxaan dib dhigayna haddaabaa la fahmi karaa ficil mudaaric oo صaxiixulaakira maxaa lagu jasmiyaa amarka صaxiixulaakirkana sukuuna lagu binayna fiiri mudaarica daraba waa garac yadribu mudaaric ma tahay caamil jasmiye geli lam yadrib amarkiisana sukuunkaasa lagu birinaya daraba waa garc iyotrb waa garc idrib aan leen mudaaric muctalakir maxaa lagu jasmi jiray xadfu xarf cila amarka muctalakirkaana waxaa lagu binaynaya xadfu xarf cila dacaa wow yeeri yadcu wow yeera hadada udcu khashiya waa cabsada yaksha waa cabsana iksha rama waa tura yarmi waa tura irmi aad fahmi kartaan wax aadnan fahmi karin lama arko haddaad baabkaa soo fahamteen keliya la inin sheegaad hortaan sida biyo baraflaad cadeeda wax ka fudud lama arko haye afcaal qabse maxaa lagu jasmi jiray maxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun soo ma ahayn xadfu nuun ma lagu jasmi jiray amarka sidaasoo kale wey ficilka amarka amarku mudaaricuu ka imaan doona haddii ficil alifla la xidhiidhiyey ama waawl jamaaca ama ya-ul mu'anas mukhaadaba lagu yidhaahdo amarka keen amarka xadfu nuunad ku binina hadda fiiri yadribaani tadribaani soo maahan amar ka dhig idribaa tadribuuna amar niman badan idribuu gabar keligeeda tadribiina maxaa lagu jasmin jiray xadfunuun soo maahan idribii waa xadfunuunkeed ku binayn haddii alfulitnayn la xadhiigsato amarka maxaa lagu binaynaa xadfunuun idribaa labadiinu garaaca rag badan wow jamaacan la xidhiiri ilaa afcaal kamsi waa ficil wow jamaacan la xidhiiri idribuu yma nas mkhaaaba la xariiri idribii qaacidadii ku soceli wاlmru yubnى calى ma yusab bihi mudaaric fahimtum walaa ma fahimtum khalaas haye halkaas waxaan uga gudubnay ficil maadi iyo ficil amar wlmudaaricu mudaaric mudaaric wey warka badano wlmudaaric maxaa isagaa mucraba isagaa mcraba wlmudaaricu mudaaric maa ficil weeye kaana uu ahaaday fii awalihi awalkiisa ixda zawaaidi ziyaadooyinkii mid ka mida zawaaidii alarbaci ee afarta ahaayeen wlmudaaricu mudaaric maa ficil weeye mudaaric waa ficil fiiriya meeshaan mudaaric inaad baratana raba maanta casharka igu muhiimsan waa kana waa inaad mudaaric markaad aragto kelmadan waa ficil mudaaric dhihi karto mudaaric wاlmudaaricu mudaaric maa ficil weeye kaana fii awali ficilka awalkiisa xarafka ugu horeeya uu ahaaday ixda zawaa'idi ziyaadooyinkii mid ka mida zawaa'iddii alarbaci oo afarta ahaayeen allatii zawaa'idda yajmacuhaa uu kulminaa qowluka hadalkaaga aad tidhaahdo anaytu maqsuudkaygu waa gaara naxwo waa fahmay anaytu ay adragtu maqsuudii alala ujeedadan aha waa gaara soo ma jeedid anaytu waa meeqa xaraf afar haye anaytu maxaa u horeeya alif waa gafakiiri hamsa u horayda hamsa u horayda alif iyo hamsa maad weli isku qasayda ha hamsa u horayda haye maxaa ku xiga nuun maxaa ku xiga maxaa ku xiga waxaad tidhaahdaan horta ficil mudaaric waxaa la yidhaahdaa waa ficilka awelkiisa afartaas xaraf mid kamida lagu arko daraba ma ficil mudaarica maxaa l afarta xaraf kama muuqato facala ma ficil mudaarica maahan maxaa yeelay maxaad ku garatay xuruful amaytii kama muuqdo zawaa'iddii afarteed kama muuqato haye waxaan leenahay marka adribu waa maxay waa ficil mudaaric maxaan ku garannay hamsadiyaa ka muuqata nadribu maxaan leenahay waa ficil mudaaric maxaad ku garatay nuuntiaad ku garatay yadribu maxaad leedahay ficil mudaaric maxaad ku garatay ya tadribu aad leedahay maxaad ku maxaa wahay ficil mudaaric maxaad ku garatay taada halkaas markaad joogtaan meelo socotaa mise dib aan u laabanaa hay haddaad ila socotaan waxaan leeyahay aad u fiirso xuruuftan afartaa oo xuruufulanayta la yidhah horta xuruufulanaytu meesha anaytu ayadaaba kugu qoran xuruuftaas afartaa xaraf walba macnuu leey qaacidaad qorayn marka waxaad leedahay hadihi اxruuf waxaad leedahay kulu xarفin min hadihi اxruuf kulu xarفin min hadihi الxuruuf yufiidu ضicfa maa qablahu waxay leedahay kulu xarفin min hadihi الxruuf yufiidu ضicfa maa qablahu xaraf kasta oo xuruuftan ka mida wuxuu faa'iideynaya xarafka ka horeeya intuu faa'iideeyey labalaabkeed kulu xarفin min hadihi الxruufi yufiidu ضicfa maa qablahu xaraf kasta oo xuruuftan ka mida wuxuu faa'iideyne xarafkii ka horreeyey intuu faa'iideeyey laba jibaar malfam warkaas kullu xarfin min haadihi اlxuruuf yufiidu dicfa maa qablo haye qoraalkii ma la dhameeyey haye aan sharxiga iga dhegaysta hadda waxaan leenahay yaa ugu horraya xuruufta hamsaa ugu horayda wax ka horreeya hadda miyaa la arkaa xaacadadka ugu yar marka halaa ugu yar haddaan wax ka hor la marka hal ah. macnay tusay hamsadu hal macnay tusay soo ma jeedi hal macnay tusay maxaa yaele cadad ka horreya lama arko tiro meesha ugu yaraa laga soo qoba mar haddaan wax ka horreya la arko hamsada ficilka mudaac marka lagu bilowdo waxay tustaa hal macno oo waa maxee lilmutakalimi waxda ay tusee halkaas macnay tusee hamse haddii lagu bilowdo ficilkaas qof asagu naftiisa ka hadlaa wey lilmutakallim hamsadu waxay tuse lilmutakallimi waxda hamsadu maxay tuse lilmutakallimi waxda hamsadu hal macnay tuse maxaa yeele wax ka horey lama arko haddaan idhaahdo adribu anaa garaaca wey wax kale maa haddii anigu aan iska daayo oo ardaygaan yidhahdo maalan cabdiqaadir adribu asagay tuse anaa garaaca wey macnihi qofka ku dhawaaqaya tusbe ficli mubaarac waxaan idhi aktubu anaa qoraawe ah, aktubu anaa qoraawe aqra'u anaa aqra'we qof asagu hadlaayo tusay hamsadaas wax kale ma tuso laba macno ma tuso intaas meelo socotaan nuun aa ku xigta nuun hamsadu hadday hal macno tusay qaacidadiiyaana ka lumin kullu xarfin min haadihi اlaxruf yufiidu ضicfa maa qablahu horta kullu xarfin min hadihi اxruuf maa qorana aywa allah mustacaan min hadihi اaxruf aa ka fiicneed jamculqila inaan ka cabirano kullu xarfin min hadihi اaxrufi aa ka fiicneed jamculqila inaan ka cabirano may la fahmay waa yahay nuun aa ku xigta soo maahan nuunta nuunta waxaan leenahay hamsadii meeqay tustay nuuntu labay tuse qaacidadu waa inay hirgasho nuuntu laba macnay tusi nuunta yaa ku xiga yaa ku xigta nuuntu laba hadday tustay kullu xarفin min hadihi اlaxrufi yadulu ow yufiidu dicfa maa qablahu afaray tusayaan afaray tuse taa u dambayda ya meeqay tuse laban laaba lagaa raba yadiis afaray tusay taadu meeqay tuse sideeday tuse sideeday tuse macna ah. aduu qaacidadaa ha ka lumi aw qaacidadii kullu xarfin min haadihi اlaxrufi yufiidu dicfa maa qablah hamsada wax ka horay male hal macnay tuse nuunaa ku xigta labay tuse ya ku xigta afaray tuse ta'a ku xigta sideeday tuse sideed macnay tuse intaas ma la fahmo intaas kaliya berri keena insha allah aan marka beri miaalinin intaas beryaa intaas waa la am intaas yaan fahmi waa la fahmi khalaas ya nuunta labadeeda ma ku dara haye nuunta labadeeda aan ku dara fiiriya nuun hamsadu hal miday tuse halkii mid ma la qabtay waa maxay lilmutakalim waxda nuuntu waxay tuse lilmutakalimi almucadimi nafsahu ow macahu kayruh laba labay tuse nuuntu labay tuse lilmutakalimi qof asagu hadlaa almucadimi nafsahu oo asagu naftiisa weyneyna waa keligiis markaas wuxuu leeyahay naquulu kada waraa saasaan leenaha anagu nadribu waa garaacayna naktubu waa qoraynaa uu leey waana keligiis maxaa la idhaha lilmutakalimi almucadimi nafsahu macnaha labaadna ow macahu kayru lilmutakalimi wa maca kayru qof hadlaayo koox la joogo oo afhayeen u ah isagu wa macahu kayru wuxuu leeyahay waa koox markaasuu leeyahay naquulu kada wa kada naquulu saasaan leenahay nadribu waa garaacaynaa naktubu waa qoraynaa nudaris waa casharkaan arsaynaa natadaakar casharkaan iskula ceshaynaa marka nuuntu laba macnay tustay lilmutakalimi almucadimi nafsahu qof hadlaayo naftiisa weynayna iyo ow macahu kayru lilmutakalimi wa maca kayru qof hadlaaya oo koox la joogta u hadlaayo marka halka misal waan isku mid nadribu uu leey nadribu aad leeda nadribu laba waa noqon kartaa inuu isagu isweynaynayo oon cidna la joogin iyo in koox la joogta u hadlaayo labadaba waa noqon kara nuuntu labadaasay tustaa ma la fahmi wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed